أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waa darsigeena afartan iyo koobaad ee kitaabkeena qadru nadaa sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu alxaal matniga ayaanu ka bilaabaynaa qaala almusanifu raximahu llahu tacaala baabu lxaal wa huwa wasfun fadlatun yaqacu fii jawaabi kayfa ka darabtu lisa maktuufan sheikhu wuxuu yihi raximahu llahu tacaala xaalku wasfun weeye wasfi horaan usoo dhigan wasfi maxaa la dhihi jira ismiga faacil ismika mafcuul sifada mushabahada ah ismu tafdiilka maxaa loo yaqaanaa wasfi baa loo yaqaanaa marka wuxuu yihi sheikhu raximah ullahu tacaala xaalku wasfun weeye horta tilmaan tilmaanta markaa u qaadan tilmaanta caadigeeda wasfu waxaa laga wadaa ama ismu faacil weeye ama ismu mafcuul weeye ama sifa mushabaha weeye ama wixii la midka ahaa weeyaan wasfigaasoo fadlatun dheeraad ah wasfigaasoo yaqacu dhacaya fii jawaabi kayfa kayfa jawaabteedii dhacaya ka qawlika wayaadhahay sidoo kale darabtu lisa maktuufan xaal uu yahay darabtu lisa tuugii baan garaacay kayfa xaalu xaalkiisu see ah markay garaacaysay kayfa kaana xaalu haye maxaan haysaa maktuufan xaal uu ahaa sheikhu wuxuu yidhi lamaa goortii intaha alkalaamu warku uu dhammaaday cala almafcuulaati mafcuulooyinkii warkoodii markuu dhammaaday sharactu waxaan gudagalay fil kalaami inaan ka waramo can baqiyati lmansuubaati magacyadii la kordhigay intii ka hadhay fa minhaa waxaa ka mida magacyada alxaalu xaalka ayaa ka mida ah. wahuwa tacriifkiisu wahuwa xaalku cibaaratun weeye camaa shay ama kelmad ijtamaca ay ku kulantay fiihi dhexdiisa halaathatu shuruutin saddex shardi ay ku kulmeen wey xaal maxaa loo yaqaanaa midka midlka laga helo saddex tilmaamood axaduhaa tilmaanta koowaadi an yakuuna waa inuu yahay wasfan wasfi waa inuu yahay wasfi maxaan ku sheegnay ismu faacilin aw ismi mafcuulin aw sifatin mushabahatin aw ismi tafdiilin wixii la inuu yahay labo an yakuuna waa inuu yahay fadlatan dheeraad waa inuu yahay dheeraad shiikhu asagaa fasiri doonee dhagaxa kasoo qabta meesha laa ilaaha illa allah saddex an yakuuna waa inuu yahay saalixan mid ku habboon lilwuquuci inuu dhaco fii jawaabi kayfa kayfa jawaabteeda waa inuu kayfa jawaabu noqon karaa wadaalika ka qowlika wayaalahaysi weeye darabtu waan garaacay allisa tuugii baan garaacay kayfa kaana xaaluhu kaana maktuufan soo maa xaal maktuufan uu yahay mid la garba duubay awalan maktuuf isim mafcuul somaa wasfigii maxay ka tahay wasfigii maxay ka tahay isim mafcuul maxay ka tahay wasfi maxay ka tahay kelmadda maktuuf ism mafcuul bay ka tahay labo fadlah weeyaan fadla waxaa laga wadaa shuukhasay keeni doonee yacni jumladan cumdaheedii kuma jiro faacil maaha mubtado maaha khabar maaha kida saasoo kale ma aha mataa hadda intaas fadlo way tahay saddex kayfa jawaab noqon kartaa maktuuf haa intaa marka isla helay maktuuf waa xaal warbaa meeshii yimi marka fa in qulta haddaad tidhaahdo yaridu waxaa soo arooray yaa yacni waxaa ku soo arooraya calaa dikri lwasfi wasfi markaa sheegtay bushinteeda waxaa ku soo arooraya qowluhu tacaalaa faanfiruu soo baxu dagaalka u baxa thubaatin xaalaatihiin kuwa hee kooxa kooxa ah mutafariqiin yani jamaacad mutafariqa xaalaatihiin hee soo baxa kow fa ina hubaat hubaatu xaalun waa xaalad oo ragga soo baxaya xaaladday ku sugan yihiin bay sheegaysaa soo ma ahan waa inay kooxa kooxaya kala tegsan yihiinoo soo maah haye walaysa biwasfin wasfina maaha ismu faacilna maaha ismu mafcuulna maaha sifa mushabaha maaha warkama kudhacarta marka su-aasha ahayd shardiga an yakuuna wasfan taas ayadoo xaal noqota haddana hee wasfi ma aha maxaa samaynaysaa waa isu jida yani maxaa hee maxaa kuu talaa waaya wa calaa dikri lfadla fadla markaad tidhaahdayna waxaa bushin ku noqday naxwu qowlihi tacaalaa walaa tamshi ha socon fil ardi dhulkii ha socon maraxan adoo ka kibraya marax horta sida caadiga ah waa shidatulfaraxi weye farxadda xaddhaafkaayo faraha badan baa marax la yidhaahda laakiinse walaa tamshi fil ardi maraxan adoo ka kibraya dhulka ilaahya socon waaya iyo wa qowli shaaciri qowlkii gabayaagan yaa ayaa bushin u ah tusaalihii shardigii ah an yakuuna fadla laysa man maata fastaraaxa bimaytin inama almaytu mayitu alaxyaa'i inama almaytu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila rajaa'i soo maa laysa man maata laysa ma ahan man maata qofkii dhintay oo fastaraaxa nastay markaa bimayitin meydkaa lama yidhaahdo buu yidhi meydkaas hee lama yidhaahdo hortase kelmadda meyt iyo mayit meyit saagabay ujeedaan meyt iyo mayit baa qoran soo maa yaa laysa man maata fastaraaxa bimaytin haye inama almaytu maxaa ku xiga mayitu mayit waxaa la weydiiyey asmuci baa la weydiiyey maxay tahay farqiga udhexeeya meyt iyo meyit wuxuu yidhi atas'alunii tafsiira maytin wa mayitin fadaytuka qad fasartu in kunta tacqilu faman kaana daa ruuxin fadalika mayitun daa ruuxu fadalika mayitun wamalmaytu ilaa man ila alqabri yuxmalu marka wuxuu ku mayt mayt oo la takhfiifiyaahi waxa weeye qofkii naftu ka baxday dhacay soomaan mayitun maxaa weeye waa weli qof nool yacni dadnimadiibaa ka dhimatay baa laga wadaa weli waa qof nool warkaa ku dhacay soo yaah waaya marka mayid saasuu tilmaamayaa marka wuxuu yidhi laysa ma ahan man maatu qofkii dhintayoo fastaraaxa iska nastay bimeytin mayd lagu magacaabi kari maya kaa inama almaytu kan dhintay yaa oo naftu ka baxdaye man wa mayitul axyaai midka nolosha ku dhintay weeye mayitul axyaai waa midka hee asagoo nool dhintay yacni waxaa dhintay dadnimadiisa mar bay geeridu nolosha dhaantahay soo garamaysaan taasuu sheegayaa ninkaas markuu tamaniyey inuu dhintaba oo leeyahay geeridaa mar nolosha dhaanta geeridaas nolosha mar ay dhaamayso qofkaa ku nool nolosha noocaasa mayit weeye ya ma fahamti soo ma aan marka wuxuu inama almaytu kan dhintay oo naftu ka baxday mayitl axyaa waa midka hee isagoo nool dhintay oo damiir ahaan iyo dadnimo ahaan iyo karti ahaan u dhintay inama almaytu midka noloshiisu inama almaytu kan dhintay man weeye buu yidhi yaciishu ka'iiban yaciishu iska nool ka'iiban xaal uu yahay mid murugaysan kaasifan uu bedelmay baaluhu qalbigiisu qaliila arajaa'i rajihiisu miduu yar yahay wey marka nin dhintay oo akhiro aaday asaga mid la dhikaasi nasay waxaa ba'ayoo hoogay midka asagoo nool hee quustay oo murugaysan oo wax rajaa aan sugaynin wey gabayga maalinkii wersaanboqlo sheikh cabdulqaadir nuur faaraxaan ka maqlay ilaahay subxaanah watacaala tacaala ha u naxariisto jannadana ha ka waraabi culimo badan oo ka dambeysana waa dhimatay rag badan baa tegey waxaa dhintay culimo waaweyn oo soomaaliyeed doctor axmed xaaji cabdiraxmaan sheekh cabdulqaadir nuur faarax sheekh cabdinaasir xaaji axmed sheekh cali warsame sheekh cumar faaruuq sheekh maxamed rashaad doctor cabdulqaadir rag badan baa dhintay akhira aaday cilmi bay la tegeen marka gabaygaas wuxuu ka akhrinaya meel doctor axmed waagii la dilay qabrigiisi buu ka dul akhriyay markaasaa igu horeysay aan boqol kadibna wataa duruusta aan ku dhiganay inama almaytu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila rajaa'i muxuu labadan beedbeedlabadan beyd iyo aayadda muxuu ka daliishanayaa wuxuu leeyahay fa innahu soomaanan soo sheegin xaalku inuu fadlo yahay fadl maxaan ku inuu dheeraad yahay soo maa labadan beydna xaaladaha ku jira haddii la tuuro macnihiiba la fahmi mayo waa fahmti soomaan bal fiiri fa innahu warya low usqida haddii la tuuro maraxan la tuuro waka'iiban la tuuro fasad almacnaa macnuhu waa wafasahaadiya meesha macanla'aan baa ka soo baxays walaa tamshi fil dhulka dhulkaa ku socan di lagugu joojiyo maduulduul baa marka macnaheedu yaa maraxan marka warkay ku jidhaa soo ah lagama maarmaan waa haye inama almeyitu man yaciish waa ka nool haye meyd baanta waana noolya maxaa ka wada ah isma ba isqaadanayse fa yabtulu arinkaa warkaa wuxuu burinayaa kownulxaali xaalku inuu yahay fadlatan inuu yahay baa ku buraysade ilaan hadda maxaa soo sheegen labadan xaal weeye baan nidhi jumladuna kama maaranto shardigeennu muxuu ahaa xaalku waa inuu fadlo yahay marka isqabsan mayso buu yidhi wa calaa dikri lwuquuci dhicidda fii jawaabi kayfa inay dhacaanna yaa naxwu qowlihi tacaalaa baa kasoo bahee baa bushinaysa ayadana walaa tacathaw ha ku dheelinina ha fasahaadinina fil ardi dhulka ha fasahaadinina mufsidiina xaalaad tihiin oo markaan dhahay darabtu lisa baan garaacay maktuufan xaaluu yahay maktuuf war cusub bay ahayd soomaa yaah waxay ahayd xaalad cusub oo xog cusub noo keentay miyaysan ahayn yaa laakiinse walaa tacta waa ku ciyaarnina yani waa fasahadinina dee fil ardi dhulkii mufsidiina xaalaa tihiin mufsidinaan dambo xaalka ahi yaah maxay macno dheeraada miya soo kordhide maxay macnaha mufsidnimadu ay sheegayso in dhulka lagu ciyaaraa horaa loo soo sheegay warka hore ku jidhaa walaa tacta bay ku jidhaa soo maa marka kayfadii meesha waa ka maqanta maxaa yeele warka mufsidiin sheegtay iyo warkaa hore usoo haynayoo dhulka inaan lagu ciyaarina waa isku macne mataa horta waxaa ishaya fiili xaaladdu waa inay war cusub keentaa warkan waxaan meesha yaal xaalku ku sugan yahay waa in hee ay sheegtaan xaaladdu laakiinse xaalkiiba haddii la hayo oo leeyahay ha ku ciyaarinina dhulka ku dheelinina leeyahay oo ha fasahaadinina mufsidiina maxay soo kordhide maxay soo kordhise marka kayfadii meesha way ka baxaysaa warka waa ku dhacay soo maa haddaan ra'aytu darabtu lisa garaacay maktuufan xaaluu yahay maktuuf waa war cusub oo aan markii hore aynan hayn oona la siiyey markii ninka la garaacayay inuu ahee nin xirxiran warkaa kudhacay soomaan waa war cusub oo nala siiyey laakiinse mufsidiina war cusub oo nala siiyey ma taha yacni war cusub oo tacthow aan ahayn miyaa haysaa waa maya soo maa waa isku macne marka taana maxaa uga jawaabaysaan baa laya saddex bushi baa loo keenay tacriifkii uu keensaday shiikhu saddexdii shardiba maxaa la keenay mid kasta howlaa waxaa loo dhiga caqabado shiikhu waa ka gudbayaa bal fiirisuu dhaho marka cilmiga si fiican qofku u barto oo uu fahmo wax badan oo ma garanaysaa dadku u arkaan inay mushkilad tahay buu xal u helayaa qultu waxaan idhi hubaatuntaan soo tirahdeen wasfi ma aha fii macnaa mutafariqiina weeye horta kow ma tahay haddaba marka macnaha mutafariqiin markay wadataa fa huwa mutafariqiintuna wasfun weeye taqdiifa huwa markaas hubaatku wasfun waa tilmaan taqdiiran xagga qadaritaanka xagga marka maxaa ka soo baxa qaacida ah haye alxaalu yalzamu kownu lxaali wasfan walow bita'wiil baa ka soo baxaysa meeshaas warka ma ku dhacay mar kasta waxaa waajiba xaalku inuu yahay hee wasfi yahay marka wasfigiibaa marna muuqda marna lasoo habeenayaa warka ku dhacay soo maa marka wuxuu hubaatin mushkilo weynba maaha buu yidhi saxubadu waa eray jaamida laakiinse macnaheeda muxuu yahay mutafariqiin mutafariqiinna waa ismu faacil sidaa daraaddeed kelmaddan hubaad ah macno ahaan ayay maxay ka tahay hee wasfi ka tahay buu ku yidhi halkaa horta jawaab mau hela wasfinimadii marka shardigeedii weli waa jira marka haddii ciladii la xalliyey markaa saas maah marka maxaa soo qaacido ahee yalzamu kownulxaali wasfan walow bita'wiili masalada labaad ayadana wlmuraadu bilfadla annaga markaa fadlo kuleynaha buuhiyno macnaheedu maaha waa la tuuri karaa <laughs> fiira halkan fadla markaa tusaalaha wuxuu kuleeyahay shiikhu marka aniga aayadda iyo beedka iisoo daliishatay fadla waxaa u qaadatay in hee meesha laga tuuri karo anna saas macnaheedu maaha buuy manhedu muxuu yahay shiikhu waa kan fadla man waxa weeye maa yaqacu wixii yimaada bacda tamaami ljumla jumladu markay dhammaystirmato markii ficil la sheego faacil la sheego mubtada la sheego khabar la sheego wixii yimaada ayaa maxaa loo yaqaanaa fadla ay macnuhu maahan laa ay laysa almacnaa maahan maa yasixu midka ku habboon alistiqnaau canhu in laga kaaftoomo waa laba masalo wey soo maa waa laba masalo eraygan markii asalkii buuxsamay buu yimaaday iyo eraygan looma baahna isku macnaa maya shaygan asagoo jumlada asaladeeda aan ka mid ahaynba haddana loo baahan karaa warkabaa ku dhacay soo maa marka macnal fadla ma ahan hee waa laga maarmay macnuhu ma ahee ee macnuhu waxa weeye usuushii kelmaddu ka koobneyd ayuusan ka mid ahayn warkabaa ku dhacay soo maa usuul kelmad waxaa weye ficil iyo faacil ficiliya tahay haddii ismiya tahayna kuwaasuusan ku jirin baa laga wadaa mooyaane waa la tuuri karaa macnuhu hee ma aha labadaas marka aayadda iyo shardiganna mala daaweey walxaddu lmadkuuru walxaddu halkanna fiiri wuxuu rabaa jawaabi kayfadii bushigii la keen walaa tactadu isagana inuu ayadana xaliyo wuxuu walxaddu xadkan meesha almadkuur tacriif wey walxaddu tacriifkan almadkuuru la xusay tacriifkan aan soo xusnay yaa lilxaali almubayinati buu ka hadlayaa muxuu ka hadlayaa alxaal xaaladda almubayinati ay lmuasisati wey macno cusub keenaysa buu ka hadlayaa mooyaane lalmu'akidati xaaladda wax adkaysa hee ka hadlama macnuu waxa weeye xaalkiibaaxaalkiiba markii macnihiisa la fiiriyey baa laba noqday xaal ah mubayinah ama mu'asisa yacni war cusub keentay sida maktuufan oo kale war aan lahayn somaysan keenin yaah xaala waxa la mubayina ama mu'asisa baa la tanna tacthaw fi ardi mufsidiin war cusub maysan keenin marka maxaa la dhaha xaala mu'akida adkeen bay keenaysaa ee macno cusub ma keenin marka ma ku dhaca horta annaga marka tacriifkeenna anuu mu'akida kama hadlin buu yidhi maxaan ka hadlayaa tacriifkeenna muxuu kooban yahay yaah mubayina ama mu'asisuu kooban yahay warka ma ku dhacay soo maaha marka taana hee tacriifkeega marka horeba kuma soo darin macnuhu waa sidaa ujeedkiisu tacriifkeega marka horeba kuma soo darin weeyaan shuruudun intaa markuu faahfaahiyey yacni wuxuu shiikhu aada u difaacday saddexdaa shardi mar in laga helo xaalka in laga helo soo maa shardul xaali wa ta'wiiluhaa xaalkayo shuruuddiisa iyo in la ta'wiiliyo wa sharduhaa hadda muxuu ka soo hadlay sheikhu raxima allahu tacaala shuruud shuruud haddii la helo meesha xaalad imaan kadho wuu ka soo hadla soo maa hadda wuxuu ka hadlayaa kelmadii xaaladda ahayd oo xaal ahaanta loo isticmaalaya shardiga leeda wuxuu yidhi ad weeye shardul xaali xaalka shardigiisu anta takuuna waa inay tahay nakiratan waa inay tahay warkaa horta meel buu kugu jaray sa ola soco meel buu hee shiikhuu kuugu jaray raximah allahu tacaala fain kaanad fain jaa'ad hadday timaaddo bilafdi almacrifati lafdi macrifanima ah macrifa lafdigeed hadday ku timaado wajaba waxaa waajiba ta'wiiluhaa in loo rogo binakiratin nakira in loo rogo ayaa waajiba maxaa waajiba in loo rogo nakiro in loo rogo ayaa waajiba waaya wadaalika arrinkaasina ka qowlihim weeye udkhuluu soo gala alwala iyo falwala xaal atihin soo gala alwal maxay wadataa hadda ya al bay wadataa soomaan xaalna way tahay xaalkan maxaa la rabaa an yakuuna nakira soo mahan maxaa la samaynayaa buu ku yidhi shiikhu isagaa waaya oo waxaa dhahaysaa buu ku yidhi idkhuluu soo gala alawala falawal ay muratabiina muratabiina kuwa hee la ratibay oo yacni kala horeeya xaal aad tihiin soo gala saasuu imaano waa fahamta soomaa udkhuluu soo gala alwala falwala ay muratabiina taaso midaas maa horta yaa waaya wa arsalahaa ayil ibila wey wa arsalahaa wuu diray geeli alciraaka ay muctarikatan baa loo rogayaa alciraaka koox koox xaal ay yihiin buu diray yacni geeliba marba horin buu sii daynayaa wey marba horin buu ee sii daynay macnuu waa sidaas wa arsalaha wuu diray alciraaka he koox koox xaal maxaa marka laga dhigayaa ay wa arsalahaa wuu diray ismu faacil ka dhig muctarikatan muctarikatan xaal mid ayadoo ahee koox koox ayadoo ah diray wa qiraa'atu bacdihim layakhrujanna alacazu minhaa aladalla bifatxi ilyaai wa dammi raa ahay yah wa haadihi almawaadic aayaddan qur-aanka qiraa'adeen maxaa weeye layukhrijanna wuu saarahayaa al acazu midka hee sharafka lihi asagaa sheegaya minhaa madiina muxuu ka saarayaa al adalla midka qaxootiga ku galay saxaabaduu sheegaya nabiga alai nin mufsidu ahaa abdusalaam ha mufsid buu ahaa markuu saasuu yidhi moogta saxna ma ahayn arrinkaas arrinkaasna arrin saxa maaha taa marka marka qiraa'ada anaga noo taalla ayadu waa caadi qiraa'ada xaalka muawalka ku jiro meeye waa markii yukhrija yakhruja laga dhigo yakhruj haddii la dhoo markaa mafcuul ma qaadato soo maa yukhriju maxaa mafcuul qaadsiiyey akhraja bay ahayd akhraja ka timi yakhrujuna ka timaado kharaja marka kharaja waa laazim markii aa lagu daro mutacadi buu noqdaa waa fahamta soo maa waxyaabaha siyaadada ma garanaysaa siyaadada wataan soo sheegnay mid qiyaasiga ahi macno ayay wadataa maxay wadataa macne hadda fiiri aadaas markii lagu daray akhraja ficilka thulaathiga ahi saddex facla ficla ficla soo ma lahayn yaa markii masiid thulaathiyi bixarfin wuxuu lahaa saddex qiyaasiyuu lahaa afcala faacala iyo facala saddexdoo macnay leeyihiin saddex maxay leeyihiin macne kharaja oo ficil maadiyu laazima haddii a lagu daro zaa'ida akhraja la yidhaahdo maxay macno cusub bay keenaysaa oo tacadiya bay keenaysaa in ficliga gudbo bay keenaysaa kharaja wuu baxay akhraja wuu saaray bay noqonaysa markasoma yaa amaa ficiladii ma garanaysaa zaa'idku zaa'idkiisu simaaciga ahaa oo mulxaqaadka ahaa iyagu macna ma keenayaan islanqaa iyo salqaa iyo intaa maxaan ku macnayna islanqaa iyo salqaa iyo maxaan ku macnayna qadaad u seexda intaa macnihiisma bedelin waa fahamteen soomaa marka layakhrujanna wuu baxayaa oo uu baxayaa wey al acazu kii hee sharafta sheeganayay minhaa madiina buu ka baxayaa al adalla xaal u yahay hee mid daliila warkamakudhaca layakhrujanna buu baxayaa alacazu acazu kii hee sharafka sheeganayay minhaa madiina al adalla xaal uu yahay hee mid hee maxaa la sameeya marka taasna maxaa ku jira yaah al baa ku jirta soo maxaa la samaynayaa buyidi wuxuu yidhi arrinkaa waxaa la samaynayaa ashaas waxaa lagu xambaarayaa ziyaado oo ay daliilan baa laga soo qaadayaa buu yidhi ay al adalla ay daliilan xaal uu yahay marka daliil waa sifa mushabbaha wasfiga way noqotay soomaa marka bifatxi wa haadihi almawaadic iyo wa naxwihaa wixii la mid ah mukharajatun waa mid la saarayo oo loo meeldayayo wey calaa ziyaadati alif wallaami alifta iyo laamta ku jidhaahi zaa'id yihiin warkaa ku dhacay soomaan zaa'id baa laga soo qaadayaa markaasna meesha ugu dhowaa la geenayaa alawalana waxaa laga dhigayaa alawal falawalna muratabiina baa laga dhigayaa haye igu dar ninka la yidhaahdo al adallana daliilan baa laga dhigayaa al muctarikatan ayadoo kooxa kooxa a ah baa laga dhigayaa warkaa waa ku dhacay soomaa intaa waa kuwii alwate waaye kuwii ka waran si kale oo macrifo ku ahaa waatan waa ka qowlihim ah ijtahid warhooy dadaal waxda ka xaal aad tahay dadaal waxda ka xaal aad tahay wa haadaa kanna inaalma watee mu'awalun waxaa lagu awilayaa bimaa mid baa lagu awilayaa laa idaafata fiihi aan tiirsanayn oo idaafaysan ku jirin wataqdiir waxa weeye ijtahid war dadaal hayeh munfaridan xaal aad tahay hee mid keligiiyo dadaal markaa waa ku dhacay soomaa waaya waaya marka fiili kulli halkaas ayaa la marsiinayaa nakiraa lagu soo wada celinaya maxaa lagu soo celinayaa nakiro waaya sharudu saaxib ilxaal saaxibulxaalka xaaladii baan ka soo sheekeena ninka xaalada iskaleh qofka xaalada iskaleh isagu shardiisu mucuuya wa saaxibuhaa atacliifu wey aw itakhsiisu wey aw itacmiimu wey aw ita'khiiru wey tacriif liyaa naqaana saakash afar baa soo dabagashay khushacan absaaruhum yakhrujuuna fii arbacati ayaamin sawa'an lisaa'iliin wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruuna limayata muuxishan alalu ay shardu saaxibi alxaali xaalka midka iskalihi shardigihiis waxaa weeye waaxidun weeye oo minhaa min umuurin ka mida ah umuurtaasoo yacni midka la xaaleynaya xaaladiisa laga waramayaa waa inuu afarta mid ka mid ah yahay kow atacriifu mid macrifaa waa inuu yahay macrifadu intee xabe ahayd lixdii nooc soo garamaysaan mid ka mida waa inuu yahay waa inuu macrifo yaha marka waa tii aan soo dhigana intaa keliya ka qowlihim weeye khushacan xaal ayhin kuwa dulaysanoo indhaha taagaya khushacan xaalayhiin kuwo dulaysan miday dulaysan tahay absaaruhum aragyadoodu yakhrujuuna yakhrujuunada dambe ayaa googaas laga xaaleynayaa khushacan xaalay yihiin miday dullaysan tahay absaaruhum aragyadooda ayay yakhrujuuna soo baxayaan weey khushacan absaaruhum yakhrujuuna min al ajdaadi soomaan kaannahum jaraadun khushacan xaal ay yihiin mid ay dullaysan tahay absaaruhum aragyadoodu ayay yakhrujuuna soo baxayaan min alajdaadi qubuurihii ka soo baxayaan wey oo fa khushacan khushacantu xaalun waa xaalad oo min adamiiri damiirku uu iska leeyahay damiirkii fii qowlihi tacaala ku jira yakhrujuuna wadamiiruna acrafu lmacaarif weeye waaya marka wuxuu yidhi fakhushacan khushacan kelmadda ahi xaalun weeye oo min adamiiri uu iska leeyahay fii qowlihi tacaala ku jidha yakhrujuuna wadamiiruna acrafu lmacaarif marka xagga maxaa haynaa xaalka khushacan ah inuu xaal u yahay shay macrifo ah soo maa nombarka labaad waani waxba atakhsiis takhsiis inuu yahay takhsiis maxaa weeye fii qowlihi tacaala oo kale weeyaan fii arbacati ayaamin fii arbacati ayaamin afar maalmood sawaa'an xaal ee tahay afartaasi sawaa'an xaal ee tahay marka wuxuu sheikhu ku yidhi raximah ullahu tacaala fa sawaa'un xaalun weeya oo min arbacati ay leedahay wahiya arbacadu wa in kaanad haba ahaatee nakiratan ha ahaatee walaakinaha hase yeeshee mukhasasatun waxaa lagu gaar yeelay bilidaafati in loo tiiriyey ilaa ayaam loo tiiriyay sidaba shayga nakirada markaan dhaho kitaab markaan dhaho waa nakiro taam ah soomaan kitaabu rajulin markaan dhaho waa takhsiis baan sameeyey maxaan ka soo koobay inay gabari leedahay inay gabdhe leeyihiin inay niman badan leeyihiin inay caruuri leedahay waxaasn waa kasoo kooba waxaa kusoo koobay rajul markaan kitaabu zaydna maxaan sameeyey tacriif waa waa saddex derajo hadda marka darajada hore noo sheeg waa tacriifkii waa taan soo dhaafnay khushacantii wey darajada takhsiis waa lasoo koobay soo koobiddaa lasoo koobayo ayaa u sabab ah in xaalka la siiyo wain kaanat yani wain lam takun macrifatan laakiinse way dhaantaa nakiradii taamkaha soo maa way dhaantaa waayahay wathaaliu waxaa weeye attacmiimu inuu caam yahay yacni kelmaddan inay wax caam a tilmaamayso ka qowlihi tacaalaa wey wamaa ahlaknaa ma halaagno min qaryatin magaalana ma halaagno qaryadaasi yaah ilaa haddaan halaagayno lahaa mundiruuna kuwa u digayo xaal kuwa u digayo helay weeye maxaanwaa sidaa ilaa haddaan halaagayno lahaa waxaa u sugnaaday mundiruuna kuwa u digayo xaal ay u sugnaatay weeye kuwaasi saas xaal baa kusoo dhexgelinaysaa meesha ilan jumladda markii la micnayaa xaalka laga dabageeyaay wamaa ahlaknaa ma halaagno min qaryatin tuulana ma halaagno ilaa haddaan halaagno xaal lahaa waxaa u sugnaaday munhee mundiruuna baa u sugnaaday weeyaan caamku muxuu yahay caam waxaa la yidhaahdaa shayga nakirada ahi markuu diidma dhaco caam buu fahy wanakiraatu fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum nakiradu markay jumlo diidmaa ku jidho maxay faa'idaynaysaa caamnimo waa fahamsoma annakiraatu fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum waatan fa jumlatu lahaa mundiruun xaalun weeye oyay xaal u tahay min qaryatin bay xaal u tahay wahiya qaryaduna nakiratun weeye nakiro nakiratun caama weeyaan liwuquucihaa inay dhacday darteed fii siyaaqi nafyi diidmo jumla hadal diidmo ah inay dhacday dhexdeed darteed ayaa waxay ku noqotay caamku noqotay hadday caam noqotayna in laga xaaleeyo waa la ogolyahay wey macnuhu marka hadda maskaxda xogaa wayna ballaarat awal maxaan ogaanay saaxiibulxaalku inuu yahayee eh, macrifo keliya hadda maxaan usoo biiray takhsiisnimo maxaa haddana usoo biiray kelimadu hadday caam tahay caamnimadaa noocyo badan haddii caamkii diidma tahay ama caamyo kale soo eh, noqon kartaba waraabicu nooca afraadi xaalku cidda xaalada loo yahay waxay xaalad u qaadan kartaa attakhiiru inuu ka dibmaro canilxaali xaaladii inuu ka dibmaro <laughs> xaaladiibuu ka dibmara yani xaalkiibaa horeeye yaa dambeeya ciddii lahayd xaalkaa dambaysa warkaa baa ku dhacay soomaa yaa dambaysa ciddii xaalka lahayd ayaa ayaa dambaysa weeyaan waaya Mm-hmm. waayahay su-aal mar laa ilaaha ila allah limayata muuxishan dalalu soo maa wuxuu sheikhu raximah allahu tacaala adtaakhiiru waa dibdhigid can ilxaali laga dibdhigayo yani wuxuu waa nakiro waxa xaaladoo laga waramaya waa nakiro laakiinse xaaladii baa hormartay asagii baa dib maray tusaale limayata muuxishan talalu yaluuxu kaannahu khilaalu limayata gabadha mayan la yidhaahdo muuxishan xaal uu yahay mid cidla ah dalalun baa u sugnaaday jabad baa u sugnaaday limayata gabadha maya la yidhaaho muuxishan xaal uu yahay mid cidla ah dalalun baa u sugnaaday xaalkan yo xaal u tahay dalal bay xaal u tahay dalal waa nakiree sabaqahu xaaluhu maxaa ka hormaray xaalkiisii baa ka hormaray warkaa dhacay soo maa yaa waayahay waayahay halkaa marka qaaciida inay ku jidhaan rajeynaya adaysan maskaxeedu khiyaali ii sheegin jaari majruurka hadduu nakirada ka hormaro inuu xaal u noqonayo tusaalayaal badan baa soo arki jirnay bal waa ku laabanaya insha allahu tacaala yaluuxu uu iftiimahayaa buu yidhi ka annahu waxaaba moodaa khilalun seefo inuu yahaybaama moodaa inuu hee seefa yahaybaaba moodaa wey marka muxuu ka daliishanaya limayata hee muuxishan xaalu ya fa muuxishan xaalu min dalwe huwa nakira weeyaan lita'ahurihi can ilxaali muku daraa kan yaa hada biاllahi towfiiq sal اllah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wصaxbihi ajmaciin